بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته saa walaalku sheegay mowduuca ku saabsan atadabbur fi lqur'aan ee wixii alla inaga garadsiiyo wakhtiguna ku filaado o odhan doona waajibka qofka muslimkaa ah qur-aanka dhankiisa ka saaran culammadu waxay dhahdaan aslanba waa afar shay ka koowaad waa inuu akhriyo oo qiraa'o saxiixa akhriyo oo ku tacabudo ilaahay ugu dhowaado casrigan dambe aynu hadda joognana dadaal aad u badan baa lagu bixiyey sidii carabka loo toosin lahaa qur-aankana loo sixi lahaa siiba daayarta inkastoo aan ogay dadka waaweyn inuu aada uga weecweecsan yahay mala iyana inay dee madaaris iyo malcamada loo furaaba ku fiicnaan lahaa dhaqan soomaaligaasee noqday midhka yaran qur-aanka lagu darqiyo odayguna maqaaxida iska fadhiyo waana dhaqan aad u qaldan shayga labaad ee qur-aanku inaga mudan yahay waxa weeyaan alfahmu watadabbur in la akhriyo quri macno samayn maysee risaalada xagga rabbi ka timi subxaanahu wa tacaala fariinta ilaahay inoo keenay ee inoo soo diray inaynu fahamno oo dhuganno oo macaanidiisa dhuuxno oo u dhaadhacno waxa uu sheegayo qodobka saddexaad ee fahamka gadaashiiye waa inaynu ku camal falno oo ku dhaqanno oo wuxuu inagu hanuuninayo ku hanuunsanno waxau inaga reebayana ka reebtoonno qodobka afraad ee culammadu tilmaamaan waa inaynu ku baaqno oo dadka inta kale gaadhsiinno tacaluman wa tacliima khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah idan culammadu waxay idhahdaan afartaa shay baa muhima marka qur-aanka la dul taagan yahay akhrinta iyo fahamka iyo tadaburka iyo camalka iyo ku dhaqanka iyo dacwada iyo gaadhsiinta afartaa shay ayaa qur-aanka laabuda bay yidhaahdaan qof kasta oo muslimi inuu la yimaado haddaba qur-aanka marka la akhriyo amase la dhegaysto dadku qur-aanka dhegaysigiisa saddex qaybood bay u qaybsamaan bay culammadu sheegaan iyagoo ka deliishanaya aayaddii qur-aan ee ilaahay tilmaamayay wa kam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabuu fi اlbilaadi hal min maxiis ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalb aw alqa الsamca wa huwa shahiid waxay culammadu ku tilmaamaan aayadda tani ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika ladikraa qur-aankan waaniya wax ku qaadashuu ugu sugan yahay liman kaana lahu qalbun aw alqa الsamca wa huwa shahiid mid qalbi leh dadka badh baa quluubtoodu meyid tahay kuwa qalbigiisu meyid yahay marka horeba hanuun uma cuntamo qaar baan qalbigiisu mayit ahayn laakiin haafil can ilistimaaca wax kaluu ku mashquulsan yahay adduun iyo dhan kale inuu ka shaqeeyo laakiin inuu akhriyo ilaahay kitaabkiisa ama se dhegaysto ama weedhan rabbi inay soo gaadhaanuu diyaar ahayn mid baa labada tanba xayi اlqalb mustacid ah xaadir اlqalbina ah kaasi waa kawaanadiisu anfacdo waxay dadkan waxay la mid yihiin buu ibnuاlqayim اljawsi ku tilmaamaa saddexdani waxay ka dhigan yihin buu ka koowaad waa nin indhala dee ninka indhaale cadceed iyo iftiin waxba kama faa'iido waa indhalaaye ka bay idhaahdeen waa nin indhaqaba laakiin wixii la rabay inuu eego ma eegaye meel kale indhihiisu ku qalladan yihin kaasina waa kii qalbiga xayigaa lahaa laakiin aanu jeedin ka saddexaadna waa nin indhana qaba wixii dantiisa ahaa ee loogu talagalay inuu eegana eegaya haddaba ayuhalaxibba innaga darsigeennu wuxuu ku saabsiisan yahay altadabbur mowduuca labaad ee afarta shay ee qur-aanka dhankiisa laynaga rabo alfahm watadabbur qur-aanka in loo fiirsado oo la dhugtaa waxay culammadu yidhaahdaan waa waajibun cala alummatayn labada ummadoodba waajib buu ku yahay bay yidhaahdaan labada ummadood ayn sheegaynaa waa maxay waa ummatu dacwa iyo ummatu listijaaba muslimka waajib buu ku yahi gaalkana waajib buu ku yahi kuwa diinta ku dhaqmaya loogu talagalay ee muslimiinta waajib buu ku yahi kuwa kalena waajib buu ku yihi sida awgeed baad haddaad qur-aanka u fiirsato kelimada tadabburka ah ee qur-aanka in lagu tadabburo ahi afar meelood bay ku soo aroortay laba waxay soo degtay cahdigii maka oo gaalaa lala hadlaya laleeyahy maxay qur-aanka ugu tadabburi waayeen labana waxay soo degtay cahdigii madiina oo munaafiqiin baa lala hadlaya waxaa la leeyahay maxay qur-aanka ugu dadaburi waayeen idan qur-aanku wuxuu ceebaynayaa munaafiqiintii iyo gaaladii qur-aanka dhugan waayey ayuu ceebaynayaa haduu muslimku dhugan waayo markaa isagoo ammaan miyuu helaya gaalkii baa ilaahay ceebeeyey lagu ceebeeyey qur-aanku dhugan waaye munaafiqiintiina waa lagu ceebeeyey afarta aayadood maalan aayadda u soo hordegtay waxay dhahaan waa aayadda suuratu saad ku jirta kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ulul albaab ilaahay wuxuu waa kitaab baanu soo dejinnay adiga kugu soo rognay barakaysan khayr adduuniya mid aakhiroo dhan ku jira barakaba isagay ku dhantay maxaa loo soo rogay markaasi ma in la akhriyo oo qura maya ilaahay wuxuu leeyahy liyadabbaruu aayaatihi inay aayaadkiisa dhugtaan oo u fiirsadaan oo isku dayaan inay fahmaan oo naska daahirkiisa waxaa ka muuqda gadaashii akhriyaan oo waxa bayna sutuur ku qoran ay fahmi karaan waliyatadakara ulul albaab baa ilaah yidhi iyo inay wax ku qaataan cidda caqliga u saaxiibka ahi idan qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahy waa barakaysan yihi waxaana loo soo dejiyey in loo dhugto oo loo fiirsado oo dabeetana la intifaacsado aayadda labaad ee makiga ahi suuratu lmu'minuun bay ku jirtaa afalam yadabbaruu alqawla am jaa'ahum maa lam ya'ti aaba'ahum alawaliin miyaanay qur-aankan u fiirsan baa ilaahay leeyihi am jaa'ahum bal jaa'ahum maa lam ya'ti aaba'ahum alawaliin aabbayaashoodii hore waxaan ku soo degin aan soo gaadhin ba iyaga loo keenaye miyaana iyagu u fiirsanayn baa ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala idan labadan aayadoodba waxaa la canaananayaa kufaartii maka oo la leeyahay qur-aanka maxay u dhugan waayeen maxay u eegi waayeen waayo qur-aanka xujaj caqliya iyo kuwo qalbiya wax allaaliya waxa bini aadamka qanaaco u keeno dhan baa ku qoran ilaahay haddaad dhegaysato cid kale warkii uma baahnid haddaad rabbi dhegaysatid garatid waxa uu sheegayo garaadkaagu uu halkaa gaadho cid kale inay kuu warrantaba uma baahnid sida awgeed baa ilaahay gaalada wuxuu ku caayay maxay caynkaa u sameeyeen labada aayadoodee kale madiinay ku soo degeen aayadda suuratu nisaa ku jirta siyaaqa ay rabbi uu kaga warramayo munaafiqiintay ku dhex jirta ilaahayna wuxuu leeyahy afalaa yatadabbaruuna alqur'aan ay yucriduun falaa yatadabbaruuna alqur'aan miyay jeesanayaan baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala oo qur-aankaba u fiirsan maayaan miya qur ma intay dhagaha ka martaan ayay iska dhaafayaan baa ilaahay leeyahy walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira hadduu qur'aankani cid aan rabbi ahayn uu ka iman lahaa isbaraanbarin badan bay dhexdiisa ka hela wuu lahaa hadalka bini aadamku hadduu muddo socdo oo baabab kale nooca ka warramo wuu iska hor yimaada ilaahay se wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala aniga hadalkaygu iska hor iman maayo sidaa awgeed ayaa ilaahay wuxuu ku canaananaya istifhaam inkaariya afalaa yatadabbaruuna alqur'aan uma fiirsanayaan miyay ka jeesanayaan oo uma fiirsanayaan ilaahay kitaabkiisa miyaa qofkii ilaahay kitaabkiisa u fiirsadaa nolosha oo dhan oo isku quman buu helayaa hadday akhlaaq tahay hadday caqiida tahay hadday cibaado tahay hadday shareeco tahay dhan oo dhan u wada jeedda oo itijaah qudha leh ayuu soo helayaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay mucjisadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur waa laba shay bay culammadu yidhaahdaan waana risaala waana mucjisa waa risaaladii rabbi soo diray iyo risaaladaa wixii caddaynayna waa isla qur-aanka labadaba ku filan isagaa warkiina ah caddayntiina ah baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala sidaa awgeed baa ilahay wuxuu leey walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira aayadda afraad suuratu muxamed bay ku jirtaa iyana waa aayad madaniya siyaaqa munaafiqiinta lagaga warramaya ilaahay ka warramaya iyay ku jirtaa afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calىa quluubina akfaaluha miyaanay qur'aanka kan dhuganayn baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala am calىa quluubin bal calىa quluubin akfaaluha baa ilaah yidhi qalbiyadoodaa qafille ku rakiban yihin waa dad qafilan low qalbigu uu maftuux yahay ama mutafatix yahay waxaa geli lahaa waanada rabbiya wax sheegiisa sida daraaddeed ayuha alaxiba haddii lagu canaantay munaafiqiin iyo kufaar maxaa qur-aanka u fahmi weydeen muslimka maxaad u malaynaysaa isaga markaa yacni qofka muslimka ahi inuu qur-aanka fahmaa waa min awliy waa waxyaabaha ugu horeeya ee laga rabo waxaana laynooga baahan yahay markaas qur-aanku wuu fudud in la fahmaa ma ولقد يسرنا alqur'aana للذكر فهل min mudakir ilaahay wuxuu leey qur-aanka in lagu waantoobo oo la garto istimbaadaadka daqiiqa ee culammada u gaarkii ha dambeeyo ilaahay khalqigoo dhan buu la hadlayaa mid caqli weyn iyo mid caqli yar wuxuu abuurtay oo dhan kanba uu risaalada idan qof waliba wuu fahmaya haddaad luqada an dadka bar baa u haysta qur-aanka in la barto marka la qalinjabiye culumta oo dhan lasoo dhigto maya qur-aanku ma munaafiq baad ka liidataa ilahay wuxuu leeya munaafiqu hadduu hadduu akhriyo garto wuu ku caqliyaysan laha magaal baad ka liitaa mushrikii carbeed baa ilaahay leeya falam yatadabbaru lqur'aan qof kastoo muslimo waa loogu talagalay markaa inuu qur-aanka kan fahmo inuu kitaabkan fahmo waxay culammadu yidhaahdaan markaa khitaabka kani waa linnaasi jamiican muslimka isaga waxa si sii gaaroo ah lagu yidhi low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashica khaashican mutasadican min khashyati illaah wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun qur-aankan haddaan ku soo dejin lahaabaa ilaahay leeyay buur oo caqli la siin lahaa buurta waa hoggaansami lahaydee waxay u hoggaansami lahayd warkiisa dabeetana ilaahay cabsidiisa daraaddeed waa dildilaaci lahayd baa ilaahay leeyay kadib baa ilaahay wuxuu hi watilka almhaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun kaasi waa tusaalayaal aan dadka u yeelayo maxaa loogu yeelayaa lacallahum yatafakkaruun qur afartan tusaale ama afartan iyo laba meelood oo miaala ku soo arooray afartan iyo labadaa meeloodba rabbi waa inoo maahmaahayaa tusaale maanka loo soo dhowaynayo masaa'ilka caqliga ah in badanoo ka mida masaa'il xisiya loogu tilmaamayo ayaa rabbi subxaanah wa tacaala inoo tilmaamaya waxaana la yidhi waxaa loo yeelay sidatan linnaas adigu dadka miyaad ka baxsantay annaasu waa jamiican kaafiruhum wa mu'minuhum wa munaafiquhum mid walba isku dar dadoo dhan baan u yeelay baa ilaahay yidhi waxay mudan yihiin inay fakaraanay haddaba ayuha alaxiba tadaburka aynu sheegayna waxay culimmadu yidhaahdaan maadaddu haddaanan af carabigeeda waxba idiin badbadinin waa shayga oo cawaaqibtiisa iyo wuxuu ku gebagaboobayo iyo loo fiirsado wa annadru fii cawaaqib alumuuri wamaa ta'uulu ilayhi bay yidhaahdaan waa daymo loo yeesho arrimuhu waxay ku gebagaboobayaan iyo halkay xaqiiqadu tegayso istilaax ahaanna kama foga say culammadu ku sheegaanoo waxay idhaahdaan waa ta'amul اlqur'aan biqasdi اliticaadi waاlictibaari wاlistibsaar waa qur-aankoo la dhugtoo loo fiirsadoo la daymoodo danta laga le iyadoo in wax lagu qaato oo lagu waayo arko oo lagu garaad yeesho waxaa jirta maqaasid waaweyn oo diintuba u soo degtay ilaah iyo kelinimadiisa in lagu baro makhluuqaadka iyo dacfigooda in lagu baro dunida iyo liidashadeeda in lagu baro aakhiro iyo weynideeda in lagu baro jannada iyo naarta iyo faraqa u dhaxeeya in lagu baro qiyaamaha iyo kontonka sannadood ee la taagan yahe mawaaqiftiisa kala gedisan inaad ogaatid nolosha iyo dhadhanka ay leedahay in lagu baro xuska rabbi iyo weynidiisa in lagu baro xumaha iyo ka dheeraantiisa in lagu baro samaha iyo qalbigu siduu ugu xasila in lagu baro idan kama warramayno istimbaataat alfiqiya daqiiqa kama warramayno hadihi lilculamaa laakiin waxaan ka warramaynaa mas'alaة اliticaadi واlictibaari واlاstibsaar inaad qur-aanka u akhrido inaad ku waantowdid liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ulu lalbaab s awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa natiijada tadaburkaas inay kan tahay waidaa samicuu ma unzila ila arasuuli tara acyunuhum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaq yaquuluuna rabbanaa aamanaa faktubna maca ashaahidiin hadday dhegaystaan baa rabbi yidhi wixii nebiga lagu soo dejiyey waxaad arkaysaa indhahoodoo ilmadu dareeraysa xaqa ay garteen daraaddeed iyagoo le rabbo waa ku rumaynay ee nagu dar oo nagu qor inta shaahidiinta ah allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha mahaaniya taqshaciru minhu juluudu aladiina yakhshowna rabbahum uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri اllah dalika huda allahi yahdi bihi man yashaa wman yudlil illahu fama lahu min haad inama almu'minuun aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatu zaadatum iimaana wacalaa rabbihim yatawakaluun rabbi qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya marka inta fahamta dhaqankeedu siduu noqdo haddii qur-aanka aada u fiirsato ku tadabburto macnihiisu uu kuu dhaco natiijadani waa laabud in la gaadha inaad ilmaysaa waa laabud in jidhku ku dubaaxiyaa waa laabud in ilaahay dikrigiisa qalbigaagu ku xasilaa waa laabud inaad rabbi ka cabsootaa waa laabud iimaan inuu kuu kordha waa qasab rabbi inaad tala saarato kalsooni isaga ku qabto makhluuqoo dhanna aad ka tagtaa waa waa qur-aanka waxa ku cad waa aahaarta ka ratibanta dib baynu ugu noqone marka tadabbarkuu yimaado nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa qur mid u fiirfiirsada oo ku tadabbura salaadaha markuu tukanayo dadka markuu tukinaya kuma dheerayn jirin ee wuxuu ina amray dadka mid baahan iyo mid danle iyo mid degdegaya ah iyo mid caafimaad ka xunyay baa ku jiree ka ugu daciifsan sidiisa u tukiya laakiin markuu isagu tukanayo qur-aanka wuu dhadhamin jiray markuu isagu tukanayo qur-aanku qur-aan kaluu waa cagsiga innaga waxaa laga yaabaa faradkeennu inuu yaro dhaadheeraado laakiin sunnayaashu waa dhakowdhakow inta badan dadku sunnaha faataxada ayuu ku dhammeeyaa dadka badhna hadday qulhuwallah ku dari karaan qulhuwallaahi raaciyaan innaga keen waa kaa amaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xudayfata bnulyamaan baa wuxuu leeyahy nebigoo tukanaya calayhi salaatu wasalaam baan habeen iskaga xidhay nebigu cid uguma talagelin inuu tukiye isagaa iska tukanayey waan ku xidhay buu yidhi dabeetana suurat albaqara buu bilaabay oo uu si deggan u akhrinayo markaasaans idhi buu yidhi boqol aayadood meelaha markuu gaadhuu malaa dee rukuuci doonaa waa iska waday buu yidhi malaa ragcad ku dhammayn doonaa baan idhi buu yidhi baqra laba boqol iyo lix iyo siddeetankii aayadoodba madaxuu ka jaray dabeetana suuratu nisaa iska bilaabay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa iska wada waa dhammeeyey haddana dib buu soo noqdo suuratu ali cimraan buu bilaabay waxay culammadu yidhaahdaan qira'ada qur-aanka la akhrinaya shardi maaha inay isku xigto saa daraaddeed waa la kala horraysiin karaa intaad baqra akhrido ayaad birabbinaas ku xigsiin kartaa haddana dib u noqon kartaa mushkilad maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu akhriyey baqra ayuu nisa akhriyey haddana dib u soo noqdayoo akhriyey maxay ali cimraan akhriyey yaqra' mutarassila buu leeyahy wuxuu akhrinaya isagoo maxay aayar akhrinaya weliba buu leeyahay hadduu aayad tasbiixa soo maro wuu tasbiixsan jiray yacnii qur-aanka dhammee kama ahayn innaga haddaynu ramadaanta xataa waxoogaa yara dheeraynana waxaa la eegayaa suuradda halka u dambaysa aayadda talo goormu gaadhayaa maqradii xaggay ku taallaabaad isweydiinaysa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam maqradaa ah kuma degdegaynine wuxuu akhrinayay maxay mutarassil isagoo ah isagoo qur-aanka uu akhrinaya fahmaya la dhaqmaya markuu aayad tasbiixa soo maro waa iska tasbiixsanayey markuu aayad su-aala soo maro ilaahay buu weydiisanayey markuu aayad cadaab iyo wax laga cawdukabilayso sheegaysa soo maro ilaahay buu subxaanah wa tacaala ka magan gelayay yacnii qur-aankuu dhadhansanayo la dhaqmayay waa markuu isagu akhrinayo hadii lagu dul akhrinayana saasuu u dhegaysan jiray waa kii ibnu mascuud igu akhri qur-aanka markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisa isagoo adiga kugu soo degaan adiga kugu akhriya inaan cid kale ka dhagaystaan jecle igu akhri buu yidhi wuu ku akhriyey ilaahiyo suuratu nisaa uu soo gaadhay fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida xasbuk buu igu yidhi buu yidhi markaasaan arkay buu yidhi nebigiioo ilmadu ka dareerayso waxaad ka garan kartaa qur-aanka siduu ugu tadabburayay habeennada qaar buu hal aayada nebi maxamed ku soo jeeday haddaynu nidhi markan wuxuu akhriyay alicimraan iyo nisaa iyo albaqara habeennada qaarkood buu ku soo jeeday aayad qudha uu ku celceliyo in tucadibhum fa innahum cibaaduk wain takfir lahum isagoo intaa akhrinaya ayuu habeen dhan ku soo jeeday akhrinaya waxaa la mida habeenkay ku soo degaysay ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wclى junuubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آيات كريم markay nebi maxamed ku soo degeen ilaahay leeyahay khalqiga alle ee waxaan korkiina ka muuqday samada ah dhulka ah habeen iyo maalinta iyo iska gadigooda aayado rabbi lagu gartaa ugu sugan yahay kuwa caqligale baa ilaahay yidhi subxaana wa taala kuwa caqliga heli waa kuwe caqligu dee hadduu naar kaa kaxayn waayo rabbigaana ku garadsiin waayo hadda waxba maaha aha caqligaasi caqli jire maaha sida ogeed ba ilaahay kuwa caqligale wuxuu ku sheegay aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim waa kuwa ilaahay xusa hadday taagan yihiin iyo iyagoo fadhiya iyo iyagoo jiifaba waa kuwa makhluuqaadka rabbi samooyinka iyo cirka iyo waxaan ka fakeraya ee tafkiirkooda natiijada ka dhalatay ma iska daadaawa unbaa maya waa inay natiija ka timaada ah rabbanaa maa khalaqta haada baaila sancadani sanac cajiiba inay tahy saanic khabiiro caalimi inuu ka dambeeyo waa inaad garataa kownkani siduu u haddaad aragtaan kombyutar yaro fiican maxaa aad garataan jaban baa sameeye ama maraykan baa sameeye tidhahdaan soo maaha qolo cilmila u nisbaysaan markaa reer baadiyaha sameeye hadii lagu idhaha ka warran aqbali maysid waayo waxaad rabtaa inaad tidhahdo cid khibrad iyo cilmilebaa samaysay maxaad u malaynaysaa kownkan markaad daalacato alcaliimu alkhabiir miyaanad ka dareemaynin alcasiizu alxakiim miyaanad dareemaynin alqawiy ilaah subxaana wa tacaala sifaatkiisa o dhan baad ka arkaysaa saa daraaddeed maxay ku gaadhsiinaysaa inaad tidhaahdo ilaah waxaani dheeldheelmaha rabbanaa maa khalaqta haadaa baaila subxaanak faqinaa cadaab annaar tanziih iyo rabbi oo u soo daadegto sida awgeed buu nebi moxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam weylun liman qara'aha walam yatafakkar fiiha hoog wuxuu sugnaaday buu nebigu leeyahy ka akhriyey ee aan fakerinba ka iska yidhunina fii khalqi samaawaati warada wakhtilaafi leyli wanahaari laayaati liuli lbaab ee aan fakarin kaas baa sugnaaday buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba ilaahay qur-aanka wuxuu inaga rabaa inaynu garanno ka warran madaxweynuhu waraaq kuu soo diro oo aad waraaqda waynu akhriyaynaa fahmi mayna iska daaya maalin walba halka dhigum soo nin waalan laguma qoreen ka warran ninkaaga rabbigii waraaqda u soo diray kontonka sannadood akhrinayaan weli garan wixii ilaahay ku yidhi rabu samaawaati walardi baa fariin kuu soo diray risaale uu nebi u doortay oo soo dhiibay adaanay kugu socotaa cid kale kuma socoto oo kule waan akhrinaya un anigu garan maayo waxa ku qoran ama waan qaybayaayo waxa ku qorani dantay maaha waa nooc waalida ka mid ah haddaba qur tadaburno mar isagoo maahmaahyaabaa laynoo keenay mar isagoo qisasa buu yimi mar iyadoo laynugu waaninayo attacaqul lacalakum tacqiluun lacalakum tacqiluun lacalakum tacqiluun imisaad qur-aan ku aragta mar atadakur mar atafakur mar ataqwa aliimaan alru'ya walibsaar assimaac waxaasoo dhan oo layna leeyahy afalaa yatasmacuun iyo afalaa yasmacuun awalam yanduruu afalaa tubsiruun waxaa ilaahi subxaana wa tacaala aayad ama basar ka warramayo ama nadar ka warramayo ama fikir ka warramayo ama caqli ka warramayo kullaha waa liltacaquli waliltadabburi waliltadakuri walilistibsaari waliticaad dhammaantood waxay sheegayaan inaynu dhuganno oo u fiirsanno oo weelayno oo fahamno oo garanno waxaa rabbigeenina leeyahay anin yara saalibta qur-aanka wax ka mida tusiyo aayaadka qaarkood waa xaf mubaashira litadabbur afalaa yatadabbaruuna alqur'aan afartaynu akhriyayna ka mida aayaadka qaarkood si dadban baa laynoogu sheegayaa inta war la sheegaa baa la odhanayaa waxaa garta liulilalbaab liulinuhaa ilaahay wuxuu leeyahay kuwa caqliga u saaxiibka ah ama annuha walalbaab walcaql waa isku wada macne dadka garaadka iyo garashada u saaxiibkalaa garanaya baa la yidhi ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laaayaati liuli lalbaab laqad kana fii qasasihim cibraة liuli lalbaab kuluu waracuu ancaamakum ina fii dalika laaayaati liuli nuha أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى كم با قرآنك كسو أروري إلهي ولايا inagu ma inta waalan baynu ku jirnaa markaa mise inta caqliga leh haddaad rabbigaa warkiisa garan weydo caqli kuguma jiro waa meel madhan asaaliibta qur uu inoo faray ee laynaga rabo waxaa ka mid ah in tusaaliya maah maaha yeelay oo waxaynu leenahay qur in afartan meelood ka badan ayaa amhaal wa tilka alamhaal nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay inta waxgaradka ah ayuunbaa wax garanaysa wayadribu allahu alamhaala linnaasi lacallahum yatadakkaruun watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun aayaadkaasoo dhan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa waa maah maah iyo tusaale aannu u yeellay kuwa waanooba waano ku qaadanaya ma garanayaan inta caqliga leh iyo inta cilmiga leh mooyaane ma fahmayaan inta fakaraysa mooyaane bale ilaahay wuxuu leeyahy walaqad aataynaa muusa alkitaaba wajacalnaa macahu akhaahu haaruuna wasiira faqulna idhabaa ila alqowmi aladiina kadabuu biaayaatina fadamarnaahum tadmiira waqowma nuuxin lama kadabuu rusula aqraqnaahum وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا waxaasoo qooma inta ilaahay ka warramay ayaa ilaahay wuxuu leeyay wakullan darabnaa lahu lamhaal dhammaantood tusaalaan siiyey baa ilaahay leeyay inana iyagaa tusaale laynagu sii siiyey cid aanan tusaalayn maan halaagin baa ilaahay yidhi laakiin kuwaa dhammaantood waan halaagay markay tusaalaha garan waayeen ayuha alaxiba usluubka qur'aanku ee laynaga rabo inaynu wax ku fahmnaa waa tiro badan yihi ama ha noqdo mid sariixa ama mid amhilo ah, ama mid liulil albaab iyo ulinuha baa loogu talagalay ama mid lagu gebagabaynayo lacalakum tatafakkaruun lacallahum yatadakkaruun kadalika yubayinu allahu lakum alaayaati lacalakum tatafakkaruun undur kayfa nusarifu alaayaati lacallahum yafqahuun kadalika yubayinu allahu lakum alaayaati lacalakum tatafakkaruun midhan ilaahay wuxuu leeyahay aayaadka waan idiin mudantiinina si a u fakartaan si a wax u fahamtaan faqsus اlqasasa lacallahum yatafakkaruun lacallahum yatadakkaruun wakadalika anzalnaahu qur'aana carabiya wasarafna fiihi min alwaciid lacallahum yattaquuna aw yuxdiu lahum dikra qur-aanka nusuusta noocaas iyo aad bay u badantay fainamaa yasarnaahu bilisaanik lacallahum yatadakkaruun haddaba haddii aad dhugan weydo qur-aanka oo aanad uba jeedin inaad dhugato dadka aan rabin inay dhugtaan qaar waa kuwa aan marka horeba dhegaysanaynin oo ilaahay innaga wuxuu inagu yidhi haddaa qur-aan maqashaan faاstamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun waidaa quri'a alqur'aanu qur-aan haddii la akhriya baa ilaahay yidhi dhegaysta dhegaysta oo aamusa aamuska iyo fahamku way isku xidhan yihin qofka hadlaya wax ma fahmo qofka hadlaya wax ma fahmo waxaynu inta badan isu fahmi weynay waxa weeyaan soomaalida shanna way hadlaysaa midna wuu dhegaysanayaa bini aadamka kalena mid baa hadla shantuna way dhegaysataa afka iyo dhegtu marma wada shaqeeyaan waxaa sala markaa ilaahay wuxuu leeyahy haddaa maqashaan iyadoo qur-aan la akhrinayo aamusa baa ilaahay yidhi oo dadka badh baan rabin inay dhegaystaan oo mushrikiintii maxay yidhaahdeen haddii qur la akhriyo maxay sameeya bay yidhaahdeen walqow fiihi lacallakum taqlibuun laa tasmacuu lihada alqur'aani walqow fiihi bay ku buuqa waa laga yaabaa inaad ka xoog badataanbe ilaahay wuxuu ina faray qur inaynu fahamno haddaad se kibirtid oo meesha lagu hayo tegi weydid oo dhegaysan weydid oo ku dadaali weydid inaad fahamto ilaahay baa wuxuu idhi saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi اlardi bigayri اlxaq wan yarow kula aayatin laa yuuminuu biha wan yarow sabiila اrushdi laa yatakhiduuhu sabiila wan yarow sabiila اlgayi yatakhiduuhu sabiila dalika biannahum kadabuu biaayaatina wa kaanuu canha haafiliin duul baa ilaahay sheegay aayaadka ilaahay weydaarinayo waa kuwa dhulka ku kibra hadday hanuunka arkaan kuma hanuunaan baa la yidhi xumaha hadday arkaanna jidkiisay raacaan sababtuna waa maxay ilaahay aayaadkiisay beeniyeen waana haafiliin baa ilaahay yidhi asaaliibta qur-aanku uu inoo adeegsada ah usluubka qisada ah iyo cibarka oo ilaahay subxaana wa tacaala laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab maa kaana xadiian yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لqوم يؤmiنuun hadaba waxaan leenahay qur'aanku isagaa ina leh wari fahma ilaahay baa kule wari fahm aayad kasta ku gebagabaynaya su-aal adiga uu ku weydiinayo inaad waxgaratid oo wax fahamtid ma jirtaa asbaab fudaydisa haddaba tadaburka asbaab garashada soo dhowaysa ha waxaa ugu horeeya ilaahay oo aada garatid iyo weynidiisa aad garatid iyo cidda kula hadlaysa aad aada garatid idan hadalkiisu uu kula weynaanaya haddii ilmo carruuri kula hadlo iyo haddii nin waayeeli kula hadlo ma isku si baad u dhegaysataa haddii la yidhaahdo madaxweynaha waa ur idiin sheegaya iyo haddii mid waddada istaaga u khudbadeeyo waxaa laga yaabaa labadaa khudbadood isku si loo dhegaysanin waayo labada qof baa agtaada nawcun maa qadarinuun kala leh intay doontaba ha noqoto qofkaad qadarinaysa markaa warkiisana waa la qadariyaa ilaahay weynidiisu hadday qalbigaaga degto warkiisuna wuu kula weynaan war rabbi muxuu ii sheegayaa baad odhan doontaa axad alculamaa baa waxaa laga sheegaa wuxu uhi qultu linafsi yaa nafsun iqra'i lqur'aana kaannaka samictihi min allaahi xiina takallam naf yahay buu yidhi ay qur-aanka u dhegayso sidiioo ilaahay hadda hadlayo aad dhegaysanayso dabeetana fajaa'at alxalaawa buu yidhi markaasuu dhadhan yeeshay markaan idhi ilaahay baa hadda kula hadlayo dhegayso waxyaabaha keena qur-aanka inaad ku tadabburto waxaa ka mid ah inaad garatid in adiga lagula hadlayo dadka barh baa u haysta qur-aanka in lala hadlaya abibakr iyo abijahal iyo qole beri hore dhimatay gaal iyo muslimba dad horoo tegey ma dad horoo tegey baa ilaahay la hadlayaa mise aduu kula hadlaya qof wal oo dunidan soo mara nebi maxamed gadaashi calayhi salaatu wasalaam ilaahay isagu la hadlaya waxaa kale nooc ah hadduu maanta madaxweyne ama wasiirku khudbadeeyo laakiin uu dan kale ka hadlayo dadka ma dhegaysanaysa laakiin kays yaroo adiga kugu xidhnaa markuu ka hadlayo wada dhegaad noqonaysa soo maha mashruuc aad wadatay ka hadlaya adigu wada dhagaata ilaa aduu kaa hadlayaa idan haddaad garanayso rabbi adiga kaa hadlayo adiga kula hadlayo waxaad dhegaysanaysaa adigoo wada dhega ah si awgeed baa xasan albasri alxasan ibn اlcaliy radi allahu canhuma waxaa ina man kaana qablakum ra'w lqur'aana rasaa'ila min rabbihim kuwii idinka idinka buu leeyahay qur waxay u waraaqo xagga rabbi ka yimi fa kaanuu yatadabbaruunaha bileyl wayatafaqaduunaha fi nahaar waraaqo xagga alle uga yimi bay u arkayeenoo habeenkiina way ku tadabburayeen maalintiina waa ku dhaqmayeenoo waa baadi doonayeen waxyaabaha kugu caawinaya inaad ku tadabburto waxaa ka markaad akhriyaysa inaad si degan u akhrido adigo aan eegayn suuraddu goormay talow dhammaanaysaa imisaa ka hadhay innaga inay dhammaato abaa laba hay aad fahamtaabaa ka roon suuraddu aad idan dhammaanta waxaa ka roon maxay fahamkaa ka roon saa ilaahayna ma odhan qur-aanka boobsiiye waxaa laydhi waratili اlqur'aana tartiila qur-aanka si deggan u akhriya baa layna yidhi ay iqra'uhu calى tamahul fainahu yakunu cawna calى fahmi اlqur'aani wa tadabburihi ibnu kaiir basaaleh qur-aanka si deggan u akhriya degganaanshiyuhu waxay keenaysaa inaad wax fahamtid haddaad nunununo ka siiso akhriday laakiin warku dhegta ma dhaafin carabka ma dhaafin qalbigu ma garanin haddaadse si deggan u akhrido qalbiguu gaadhaya sidaa ba anas ibnu maalik baa la yidhi nebiga qiraa'adiisii ka waran wuxuu yidhi kaanat madda nebiga qiraa'adiisu mid dheer bay ahaydoo jiijiidan anas si uu dadka u tusiyo wuxuu yidhi uma qara bismi si uu u dadku say u akhrii lahaayeen yamuddu bismi illaahi wayamuddu alraxmaani isagoo madka si fiican u dherginaya hadduu mid abeeciya y mid dheeraada yahayba ayuu nebigu akhrii jiray calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha kugu saacidaya waxaa ka ah inaad ku talagasho inaad fahamtid inaad ku talagashay inaad ko barakaysatid waa gaar oo intaynu qur-aanka isugu yeedhabaynu reerka ku akhriya markaa barakaynu u laakiin qiraa'adaada tadaburku waa inay tabarakaysiga ka gedisnaataa oo ah inaad fahamtid waayo aasaasu tadaburku waxa weeyaan inaad ku tala si aad u fahamtid qur inaad u akhridid markaasaad garanaysaa qur iyo maqaasidu ka warramayo waxyaaba kugu saacidaya waxaa ka ah inaad ogaato qur cajaa'ibtiisu inaanay weligii dhammaanin weligaa hays odhanin qur-aanka waad tafasirato waad dhegaysatay ma jirto ilaahay kalaamkiisa ninaba ma dhammeeyo maalintaad aayadda akhridaba war cusubunbaaba kuu dilaacaya adiga qur-aanka intaasoo tafsiir dhegaystay ayaad aayad akhrinaysaa una macno cusub baa ilaahay kuu furaya futuuxaadka qur ma dhammaadaan ma gaboobo sida awgeed waxay idhaahdaan qur waa inaad akhridaa markasta adigoo ku tala jira inaad macaani cusub fahamtid oo aanad ku talagelin intii berigii mufasirku kuu fasiray ama laqabadii laysu kaa saaray un inaad kaga baxdid ama ibnu kaiir intuu qoray un inaad ku gaabsatid maya maya waxaad isku dayda aayadda awsacu macaaniha inaad u fahmi karto waxaad isku dayda aayadda waxa ka horeeya waxa ka dambeeya inaad ku xidho waxaad isku dayda siyaaqa aayadda ku socota inaad garatid waxaad isku dayda aayaadka kale ee ku xidhiidhsan inaad garatid waxaad isku daydaa qisaska qur-aanka ku qoran iyo alfaadoodu siday u kala gedisan tahay maxaa u dhexeeya aadam markii ilaahay ka warramaya waxaa la yidhi wa kula minha maxaa la yidhi ragadan xayu shitum ragadan xayu shituma meeshaad doontaan ka cuna baa la yidhi iyadoo ragada reer banu israiil laakiin waa la isu weydaariyey reer banu israiil maxaa la yidhi wakulaa minhaa xayu shitum baa lasoo horraysiiyey raqadantaa maxaa halkana raqadan loo soo horraysiiyey halkana xayu shitum maxaa laysu weydaariyey yani haddaad qur-aanka u fiirsato maxaa qisada tan ilaahay markuu ugu isticmaalay markana erayadan loo isticmaalay qur-aanka u fiirsato isku daydid inaad ku tadabburtid macno aad u ballaadhan baad garanaysaa waxaa ka mida bay inaad cod fiican ku akhridid taxsiinu sawti cinda alqiraa'a waayo sawdka laftiisa aar leh markuu qur-aanka akhriyo duu sawtin shajay qof cod macaan mid baad qur-aankiisa markuu akhrinaya waad tiiraanyoonaysaaba waad dubaaxinaysaa mujarad codkiiso aad si fiican u dhegaysatay baad qur-aankaad aayaddaad weligaaba akhriyi jirtaad si kale u fahmaysaa walidalik buu imaamu nawowi raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahy ajmaca alculamaa'u min alsalafi waalkhalaf min alsaxaabati wataabiciin waman bacdahum min culamaa'i alansaari wa a'immati almuslimiin cala istixbaabi taxsiini asawti bilqur'an wa aqwaaluhum wa afcaaluhum mashhuuratun nihaayata shuhra fanaxnu mustaqnuuna can naqli shayin min afraadiha wa dalaa'ilu hada min xadiidi rasuuli illahi mustafiida cinda alkhaasati waalcaama imaam nawowi baa wuxuu leeyahay muslim oo dhan saxaabo iyo wixii ka dambaysaba isku dar waa la isku wada waafaqsanya buu yidhi qur-aanka in cod fiican lagu akhriyo warkooda baabkaa ku saabsan iyo axaadiista ku soo aroortayna wax la soo aroorin karaba maaha buu uma baahna inaynu soo aroorinna buu tilmaamaya waxay culimmadu idhaahdaan inaad fahamto waxyaabaha kordhiya waxaa ka mid ah tardiid bay idhaahdaan inaad qur-aanka ku celceliso alcawda almutajadida lilaaya inaad dib ugu noqotid qalbiga raad weyn bay ku samaysaa bay tilmaamayaan walidaalik baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam habeen dhan waagu ugu baryay isagoo leh in tucadibhum fa innahum cibaaduk wain takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim xadiidkii nasaa'i iyo ibnu maajaba warinaye waxaa ka mida bay idhaahdaan lawaasim innasi wa maqaasidihi inaad fahamto waa qadiyadaynu tilmaamaynay oo ah maxaa aayaddan waxaan loogu khatimay inaad isweydiiso aayaddan markii ilaahay qisadan lafteeda ka warramayay alfaaddaasaa lagu khatimay isla nafsulqisaba meel kale qur-aanku kaga warramaya tacbiirka gadisankiibaa lagu khatimaya maxaa aayaddanna kan ugu gabagabowday aayaddanna kan ugu gabagabowday siyaaqa kan maxay ugu soo aroortay maalan tusaaleaan ku siiyo masalatu zina haddaad qur-aanka aragto alqatlu unbay ku lamaanta maala fii suurati اlisra walaa taqrabu zina aayadda ka horaysa dil bay ka warramaysaa carruurta inaan lalayn aayadda ka dambaysa waman qutila madluuman bay ka warramay dil bay ka warramaysaa haddaad eegto fii suurati اlambiya eh, fii suurati eh, furqaan waxaa la tilmaamay laa yaqtuluun walaa yazinuun baa la israaciy haddaad baycatu nisaana qur-aanka meel kastoo zina lagaga warramayo maxaa loo raaciyaa qatliga qatli inta laga warramaaba aayaatu zina inay ku xigaan maxaa labadan la ysugu xidhay waa qatli adabi iyo idan haddaad qur u fiirsato maxaa lafdigani halkan ugu soo arooray halkan ugu aroori waayey maxaa siyaaqakani sidan u yeelay maxaa aayaadkan masaladan inta badan la ysugu xidhaa maxaa qur-aanku salaad iyo zake isugu xidhay haddaad isweydiiso as'iladaasi wax badan badan badan baa kuu soo baxaya walidaalika ayuha alikhwa ugu dambayn wakhtigoo kooban waxaan ku gebagabaynaynaa markaynu u fiirsanno maxaa ka dhalanaya markaynu u fiirsanno suuradda iyo say isugu xidhantahay aayaadka iyo say isugu xidhan yihiin suuradda iyo macaanida ay ka warramayso suurad dhan baad arkaysaa oo qisas kale nooca laakiin khayط naadimi uu ku dhex jiro xadhig wada xidhiidhiyo taxa maalan suuraة اlkahf haddaad sidaa u egto waa afar qiso iyo qiso u dhex taalla afarta qisaba fitna bay ka warramayaan khaydka xidhiidhinaya ee u dhex yaallana waa qisada yare shayطaan ee inta yaro kooban ilaahay ka tilmaamay ayi qisa haddaad suurat albaqara soo qabato nebi aadam qisadiisaa laga warramay markiiba waxaa la raacinaya qisada reer banu israa'iil yacni waa amhila albashariya haddaad fardi tahayna aadam baa tusaale lagaaga dhigay haddaad jamaaca tihiinna jamaacad dhan oo tajaaribteedii wadataa ilaahay keene u qur-aanka kaaga warramay hadaad u fiirsato qur-aanka iyo qisaskiisa iyo say u qoran yihiin suuradda iyo maqaasidda caamka ay ka warramayso wax badan baad fahmaysaa maxaynu ka faaiideynaa markaasi kow inaynu hanuunno inaynu hanuunno waayo ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeya inna hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa qur-aankani wuxuu kugu hanuuninayaa ta ugu toosnaan badan suuradda ugu horaysa qur-aanka ducada koowaadee ku jirtaa waa maxay faatixada maxaa duca ku jira ihdina siraata almustaqiim suuradda labaad ee qur-aanka maxaa ugu horeeya alif laamiim dalika alkitaabu laa rayba fiihi maxaa ku xiga ihdina baad weydiisato ilaahayna wuxuu ku yidhi dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin hanuunka halkaad ka raadinaysaa waa halkan baa lagu leeyahy dib u raac markaa awal su'aalaynu rabbi weydiisanaa laynoo sheegay dabeetana awal aaya aw aani aaya min kitaab illaahi markaynu alif laamiim ka tagno ayaa laynoogaga waramay hanuunku meeshuu jiro haddaad rabbigaa hanuun weydiisanayso hanuunka halkanuu ku jiraa baa ilahay leehy wa tacaala qur-aanka markaynu akhriyayno tadabburka maxaynu ka rabnaa inaynu caafimaadno inaynu gaalnimada ka caafimaadno akhlaaq xumada ka caafimaadno dhaqan xumada ka caafimaadno wax kasta oo dunida mushkilad ku ah addunya kullaha mushkila waa imtixaanaat imtixaanaadka adduunyana waxa lagaga caafimaadaa un maxay yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi الsuduur wahudan waraxma lilmu'miniin baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala waardadow baa ilaahay yidhi yaa ayuha الnaas hadda yaa ayuha almu'minuun maaha ilaahay dad oo dhan buu la hadlaya yaa ayuha الnaas maa cindakum min mashkila ayan kaanat halkan baa caafimaadkeeda yaalaabaa ilaahay leeyahay waano rabbi idinka timi iyo wa shifaaun lima fi suduur laabta waxa warwariyo oo dhan wax lagu caafimaado iyo hanuun iyo naxariis u gaar isaga u sii yahay inta iimaanka laga helay amaraadkaasi waxaa ka mid a ah kow in iimaankaagu ziyaado oo qur-aanku kaa dhaadhaco oo aad garatid ilaahay hadalkiisa وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بإلهي آية سورة مركز لسودة جيبا وحي سويدية وإيمان كرني إلهي وحلي كوا إيمان كلبا إيمان كرنا قرآن كوينا دخرنين إلا إن دي إيمان كرر سنة سمو يعني إيمان بات كرر سنة لكن وهدات تعقل يسو وهدات قرن يسو waxaynu akhriaynaa inaynu iimaan kororsanno inama almu'minuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun ama hayru lmu'miniin waama aladiina kafaruu waama aladiina fii quluubihim maradun fzaadathum rijsan ilىa rijsihim wamaatuu wahum kaafiruun allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba waxaynu qur-aanka ka kororsanaynaa alkhashyatu waalkhawf waalrajaء waddamc inaynu dabacno oo jilicno naxariistu qalbigeenna degto cabsida rabbi dareenno inaynu ku biirno kuwa ilaahay leeyay takshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum kuwa qamandhacyooda ama jidhidhacooda saad u taqaano markay ilaahay aayaadkiisa maqlaan haddana dabco jidhkoodu iyo quluubtooduba marka ilaahay dikrigiisa ka dhaadhaco waidaa samicuu maa unsila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addam khushuucdidoo ilmaysid waa maxay midhaha aynu ka dhaxlaynaa tadaburkaasi waa inaynu ku camal falno waidaa qiila lahum aaminuu bima anzla allahu qaluu nu'minu bima unsila calayna wayakfuruuna bima wara'ah qolaa ilaahay ku caayay marka la yidhaahda ilaahay rumeeya inay intii horu baanu rumaynaynaa idan qur-aanka markaad kasta waa inuu iimaan kuu kordhiyaa inaad ku biirin kuwii lalahaa afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd taasi maxay imanaysaa aayad kasta adiguun isku fuudhi war talowtan halkaad ka taaganta abibakar bay ka hadlaysaa iyo bay ka hadla yuhuud dhaaf halkan aayadani siyaaqay kusoo degtay waa yuhuud laakiin aadba isku fuudhi ilaa yuhuudduba reer nebi aadamuunbay ahaayeen weliba niman abtirsiin sare labay ahaayeen haddii aabbaabo laysugu faano waayo waa ilmo nebi yacquub nebi yacquubna weyna nebi isxaaq nebi isxaaqna weyna nebi ibraahim yuhuud cidina kama abtirsiin sarrayso cidina kama laandheeraysna hadday abtirsiinna wax tarayso laakiin waa maqduubo calayhim haddana waa kuwa alla u cadhooday oo lacnada alle ku soo degtay waayo jidkay ka waacdeen haddaba isku fuudhi adigunaoo waxaad tidhaahdaa halkaan ka jooga waxaynu leenahay waxaad ka faa'iidaysaa waxa weeyaan inaynu in badan isku dayno inaynu qur-aanka si fiican ula dhaqanno wakhtigu waa kooban yihi nusuusta qur-aankana inteeda badan maan sharxin sababtaan u danlayna waxa weeyaan inay idinku ku tadaburtaan waan bidhbidhaamiye laakiin kitaabka qur ah cajaa'ibtiisu ma dhammaato walidaalik baa culammadii waaweyneyd haddaad taraajim ilculamaa akhrida waxaad arkaysaa iyagoo wakhtiga dambe wada calaacalayoo le intaan kitaab kale isku mashquuliya haddaan kaa un akhriyi lahaa qur-aankuun baan akhriyi lahaa kam min caalim kabiir ayay ahayd waanadiisii ugu dambaysay markii dambe inuu lahaa intaan wax kale akhrinayay hebel baa yidhi iyo baa waxaa sheegtay intaan akhrinayay haddaan ilaahay kitaabkiisa ku koobnaan lahaa wax badan baa ku dilaaci lahaa midna ogow haddaad ku noqnoqoto ilaahay kitaabkiisa adigoo qalbigaaguna furan yahy su-aalahaaguna kuu diyaariyey dadka badh baa qur-aanka akhriya iyagoo jawaabo sita oo rabo jawaabtaa wixii xoojin lahaa maya qur-aanka loolama tago war hore adoo sita waxaa loo tagaa adoo su-aala sita oo le ilaahayow maxaad arrintan ka tidhi dabeetana ilahay isaga kuu sheegaya wuxuu ka yidhi ayi su-aal aad u baahato adigoo sita waxba meel gaara ha ka dayday faatixada ka bilow birabinaas ka baxa waxaad helaysaa labaatan soddon afartan aayadoodoo kuu jawaabay su-aashaadi axsan dersi ama muxaadaro la akhriyaa waa ninka isagoo su-aashiisa haysta kitaabka alle dhameeyey adoo qalin iyo waraaqdaadana sita su-aashaadana qaba musxafka haddaad dhammayso axsan dersi aad fahmi kartaa waa kaa axsan ders axaadiistu way sharaxdaa uun laakiin asalku aad u baahantahay inaad ku tadabburtaa waa ilaahay kitaabkiisa wa min bacdihi ayaad shuraaxdiisa oo ugu horeeyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam ku noqon kartaa ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala kuwii kitaabkiisa laazimay inuu inaga yeelo kuwa aan xarfihiisuun qaybine kuwa macnihiisuu ka dhaadhace qayba rabbi inaga yeelo inta carabkoodu toosay qalbigooduna ku toosay ilaahay kitaabkiisa in rabbi naga yeelo subxaana wa tacaala kuwa fahmo si dhaba u fahma oo garta warka ilaahay in rabbi inugu daro allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaaila baila warsuqna ijtinaabah wsala allahuma cala muxamadi wcala alih wasaxbi waslem walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin